الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مظلمة المضلع المجمع محمدة مذمة منسك مظن مظنة البخلاء مزلة مفرق مظلة ومدب محشر مسكن محل من نزل ومعجز وبتاء ثم مهلكة معتبة مفعل من ضع ومن وجلا محا من احسب وضرب وزن مفعلة موقعة كل ذا وجهاه قد حمل والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبير مأو حوى الإبلا منئو واغفر وعذر وحم, وحم مفعلة ومن رزا وعرف ذنون منبت وصلا بمفعل شرق مع غرب واسقطا رجع زر ثم مفعلة مفعلة قدر وشرقا بخلا واقبر ومن أرب وثلث أربعها كذا لمهلك التثليث قد بذل وكالصحيح الذي لي عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقلا وكسم وكسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ لما لما له مفعل أو madlamatun madlimatun ayaashaad ah wa malicun ayaashaad ah walmajmicu ayaashaad ah wa maxmidatun ayaashaada madamatun ayaashaada mansikun ayaashaada madinatu lbukhalaa'i bukhalada bakheelidoodii ayaashaada wamazilatun ayaashaada wamafriqun ayaashaada wamadilatun madilaashaada wamadibun ayaashaada wamaxsharun wamaxshirun ayaashaada wamaskinu maskin ayaa shaada maxalu man ruux meeshii ayaa shaada nasala degay wamacjizatun ayaa shaadaa mujaradatan min ataa'i ta mid laga qaawiya xaal ay tahay wabitaa'in ta mid ku dheehan xaal ay tahay uma mahlakatun mahlakaa shaadaa wamactabatun ayaa shaada wamafcalun ayaa shaada min dac wadaca xaggeeda xaal uu ka ahaaday iyo wamin wajila wajila xaggeeda macahaa wasnu mafcilatin mafcilo wasankeeda ayaa shaada macahaa awsaantaa maceeda ayuu shaad yahay min ixsib wa darbin ixsib iyo darbin xaggeeda xaal uu ka yimid iyo wa mowqicatin kullu daa kaa dhammaantii wajhaahu labadiisa wejqad xumilaa waa lasoo xambaaray waxaan ku soo jirnay masdarkii miimiga ahaa iyo darafkii miimiga ahaa isla markaana hulaaiga laba qayb ayuu u qeybsamayey shaad iyo qiyaas qiyaaskiisii ayuu ka soo baxay musanifka saddex qayb ayuuna u qaybiyey qolo masder iyo keyrba mafcal lagu keenayo qolo masder iyo keyrba mafcil lagu keenayo iyo qolo iftax masderan wasiwaahugsin uu ku sheegay oo masderka mafcal lagu keenayo duruuftana mafcil lagu keenayo mafcalun oo caynta ay fadxisan tahay masder iyo kheyr wuxuu ku imaanayaabaa nidhe ficliga mudaariciisa hadduu yafcalu ahaa calaa wasni yafcalu ama yafculu yacni mudaarica hadduusan yafcilu ahayn oo caynta hoos dhigan hadduusan ahayn mudaariciisa yafcalu ayuu ahaa ama yafculu masder iyo keyrba mafcal ayuu ku imaanay waxaa la a yafcilu hadduu mudaarica yahay laakiin laamta ya kaga jiran yahay weliya oo kale masder iyo keyrba mafcal ayaa lagu keeni waa yahay masder iyo keyrba mafcil waxaa lagu keenayaayoo caynta la kasrini buu yidhi ficli mudaaricoo yafcilu ku yimidoo fa'da wow ay ka taallo laamtana ya ayan ka oolin laamta waa inuusan ya kaga jiranayn walaa yu'airu kownfaila waawan idaa mactalla laama wakiilha fa'da wuu ka fiyow yahay waxaan ujeeda laamta wuu ka fiyow yahay fa'dana wow ayaa taalla masder iyo kheyr mafcil ku keen sida wacada mawcid ballantii ama makaanu ballantii ama waktu ballan ee wuxuu qeybsamayaa darafka iyo masderka oo masderka mafcal uu ku imaani darafka labadiisa qeybna mafcil ay ku imaanayaan intaa wixii ka suqaray ficliga mudaariciisa yafcilu buu ku yimid fa'da wow kagama jirana laamtana ya kagama jirana yafcilu buuna ku yimid mudaarici shaadnimo iyo qiyaasnimo midkuu doonaaba ha ugu yimaadee iftax masderan wasiwaa hugsan wey masderka waa la fadxini labada darafna waa la kasrini kaa qiyaaskii buu ahaa shaadkii ayuu halka ka bilaabayaa shaadka laba qeyb ayuu u qaybsamaa dulwajhayn iyo duwajhin waaxid dulwajhayn waxaa loo jeedaa wejkii qiyaaska ahaa ee ayuu ku imaanayaa wejka qiyaaska ee maciisana wej shaadi ayaa wehliyaaayuu ku imaanayaa waayahay dulwajhaynka ayuu soo hormariyey duwajhin waaxidna shaad kale ayuu ku imaanayaa qiyaaskuma ba yimaado labadaa qeyb ayuu u qeybiyey shaadkii qeybtan hore dulwajeynkii weeyaano caynta in la fadxiyaa qiyaas ahayd kasruu ku yimid ama in la kasriyaa qiyaas ahayd fadxuu ku yimid qiyaaskiina waa ku imaanaya qeybtaa ayuu soo hormariyey madlamatun wuxuu ku cadfan yahay wuxuu bedel ka yahay shada aladii can daalika actazala shada aladiida faacilka ah waxaa beedkii hore misraacii u dambeeyey dabayaaqadii shada waxaa shaad noqday aladii kii ictazala fogaaday can daalika qaacidada aan soo sheegnay wixii ka fogaadaa shaad weeye aladiida faacilkae ka bedel madlamatun ayaa shaada dalama ficliga maadigii mudaaricana yadlimu calaa wasni yafcilu iftax masdaran wasi waa hogsir buu ah masderka wuxuu ahaa in lagu keeno madlamatun labada darafna madlimatun lagu keeno masderkaa shaad noqday oo madlamatun oo qiyaasu ku yimid madlimatun oo shaadina wuu ku yimid oo kasre ah masderkaa shaada darafka sidiisuu qiyaaskiisii buu ku socdaa malacun ayaa shaada alaca yalucu masder iyo keyrba qoladii mafcal lagu keenayo wey yalucu yafculu buu mudaarica ku yimide waaa darafka iyo masderka labadaba dulwajeen bay ku yimaadeen oo malacun dhalashadii ama soo dhalashadii ama makaanu dhalasho soo dhalashadii ama makaanu soo dhalasho ama waqti soo dhalasho iyo malicun oo laamta ay hoos dhigan tahay oo makaanu soo dhalashadii ama masderka laftiisana waa ku yimaadaaye xataa maطlici اlfajri oo kale waa yahay wاlmajmicu majmica yeeshaada caطfun bilaa caadif baa la yidhaahdaa xurufulcadafkiibuu xadfay lidaruurati nadbi buu u xadfay ibnu maaliga qiyaas ahaan buu u ogol yahayba iyadoo daruuratu nadbi ayan jirin xuruufulcadafka waa la xadfi karaa buu leeyahay oo macduufaadkii inta laisdabadhigo xuruufulcadaf in la xadfaa tawasuc bay ku bannaantahay ibnu maaligaa bannaynaya naxwiyiinta mucdamkoodana ma ogola daruuratu shicri bay ku khasisayaan hee daruuraha la yidhaahdo ama tawasuc ha la yidhahda xuruufulcadafkii waa xadfan yahay wa majmicun majmic ayaa shaada jamaca yajmacu calaa wasni yafcalu waa facalo laamta xarfulxalqi uu ka yaala jaalib اlfadxi yafcalu masder iyo keyrba mafcal inuu ku yimaaday ahayd oo majmac la yidhaahdo darafkaa mafcil ku yimid mafcaloo qiyaasana wuu ku yimid oo majmacun makaanu isu imaatin iyo majmicun makaanu isu imaatin labadaba wuu ku yimaadaa maxmadatun xamida yaxmad waa facila mudaariceedana yafcalu uu ku yimid masder iyo keyrba mafcal inuu ku yimaaday ahayd masderkaa mafcilna ku yimaadaa mafcaloo qiyaasana ku yimaadaa أو محمد يا محمد لبدا بوكي مادة محمدة يا محمدة محمدة أنا شادة وأي مصدر غير مفعلة لكي مادة يا حي مذمة يا شادة ذم يذم وفعل معداء مضاعف معداء يفعل قياسها هي مصدر غير مفعل لكي يا حي مصدر كوكي مد مفعل مذمة عيدي وي ayaa shaada nasaka yansuku masder iyo keyrba mafcal inuu ku yimaaday ahayd darafkaa mafcil ku yimid shaadnimo ugu yimid qiyaaskana waa ku yimaada oo mansakun cibaadadii iyo mansakun makaanu cibaadaysi iyo mansakun waqtu cibaadaysi mansikna wuu ku yimaadaa darfulmakaanki oo mansikun makaanu cibaadaysi likullin jacalnaa mansikan hum naasikuhu ayaa qira'a madallatulbukhalaa'i bukhalada bakheelidoodii danna wuu bakheelay waa faclo mudaacafoo laazima yafcilu buu mudaarica ku imaanayey danna yadinu weeye yadinu wuu bakheelaya wain danuu calaya kiraamuna beytu shacira e bilaadii wain jaarat calaya casiizatun wa qowmii wain danuu calaya kiraamu qoladaydu waa fiican yihiin habay igu bakheelaanoo shilin bayayan isiinini danna wuu bakheele weeye wamaa huwa cala algaybi bidaniinin mid ku bakheela ma aha danna wuu bakheele weeye madannatu lbukhalaa marka danna yadinu sooma ahayn iftax masdaran waswaa hugsir buu ahaa masderka in waxay ahayd mafcal lagu keeno labadaa darafna mafcil lagu keeno masderkaa mafcal ku yimid mafcilna wuu ku yimid oo madanatun iyo madinatun labadaba wuu ku yimid madinatu lbukhalaa'i bukhalada bakheelidoodii mazallatun simbiriraxadi zalla yazilu waa laazimkii mudaacafkii laazimka ah yazilu m iftax masdara wasi waa hogsan masdarkaa masillatun ku yimid oo masillatun simbiriraxadiga masallatun oo qiyaasana wuu ku yimaadaa mafriqun ayaa shaada faraqa uu kala tagay yafruqu waa shuhratu dama yafruqu masdar iyo keyrba mafcal in lagu keenay masderka qiyaas buu ku yimid laakiin darafka ayaa marna qiyaaska ku yimaada oo mafraqa marna shaadoo mafriq buu ku yimaadaa kala makaanu kala tagii weeye waxaa kaloo mafriq la yidhaahdaa ruuxa shaaxaysta meesha tinta uu ka shaaxaystana mafriq waa la yidhahda ilaa tintii baa la kala tegsiyo la kala geeyey mafriqun makaanu shaaxaysigii wailaa yacluu mafriqaka alxasaamu ayaa beytu shaacira faطalliqhaa falastan lahaa bikuf'in wailaa yaclu dumaashidiisaa nin foolxun gu dumaashidiisa waa quruxsanayd markaasaa nin foolxunaa guursaday ninkii u goodinaya ninkii gabadha guursaday dumaashidiisa waay walaashii xataa ma aha waa islaantiisay la dhalatay markaasuu ninkii u goodinaya wuxuu leeyahay adigu waa foolxun tahay in lagu guuriyaba ma ahayn kulaha kaana mm, nikaaxa salma hadaata nikaaxiha kaana almaalikiina nikaaxa salma khadaata nikaaxihaa mataran niyaamun ku lahaa salma weliga u ahayd maalintay guurinayeen inay hurdayeen ay ila tahay kulahaa ninkan xun maxay ugu guuriyeen falow lam falow lam yankixuu ilaa kafiian lakaana kafii'a halmalika alhamaami kufkeeda hadday u raadin lahaayeen boqorrada unbaa kufoo ahaan lahayd gabadhan ninkaan ma ahayn ninkan loo guurin lahaa kulahaa fain yakun inikaaxu axalla shayin fa ina nikaaxaha mataran xaraamu nikaax haddii lagu ogaa inuu wax xalaaleeyo tani xalaal uma noqonayso kulaha nikaaxeeda xalaal ma noqonayo <laughs> waayahay salaamullaahi yaa maanun calayha walaysa calayka yaa maanu salaam maanow gabadha nabadgelye dusheeda ha ahto laakiin adi dushaada nabadgelye eyan ahaanin kulaha adigu arrintii buu sii wade u dambaysadii kulaha faaliqhaa falastan lahaa bikuf'in wailaa yaclum mafriqaka alxasaab faaliqhaa gabadha furniyown alasta laha bikufin munaasib uma tihid kuf uma tihiday wailaa haddaadan furin miya yaclu waxaa fuuli mafriqaka meesha aad ka shaaxaysato waxaa fuulaya alxusaamu sayf qaatica madaxaan kaa goyni ama ku wada kaa kala jiixi marka mafriq oo darafay shaad weeya mafraq buu ahaa in lagu keeno mafraqana waa ku yimaadaa oo qiyaaskii ah waa madallatun ayaa shaada dalla yadilu iftax masdaran wasiwaahugsir buu ahaa masderkaa wuxuu ku yimaadaa madillatun iyo madallatun labadaba wamadabun makaanu tukumidii ayaa shaada dabba waa facaloo laazima mudaacafkeedii yadibu weeye mudaarica yadibu iftax masdaran wasiwaahugsir bay ahayd masderka qiyaas buu ku yimid laakiin darafkaa laba wej ku yimid wejkii qiyaaska ahaa ee kasruhuu ku yimid oo madibun ah shaadna wuu ku yimid oo madabuna madabun makaanu tukubid iyo madibun makaanu tukubid shaadnibu waana darafkii maxsharun ayaa shaada xashara yaxshuru masder iyo keyrba mafcal in lagu keenay ahayd darafkaa shaad ku yimid oo maxshir ku yimid maxshar oo qiyaasana wuu ku yimaadaaye maskanun ayaa shaada waa daraf asna oo sakana yaskunu masder iyo keyrba mafcal in lagu keenay ahayd maskin buu ku yimid darafka maskanna wuu ku yimaadaa maskin buu shaad ku yahay maxallu maan ruux meeshii ayaa shaada nasala degey xalla yaxullu wuu degey maxal masder iyo keyrba mafcal buu ahaa darafkaa maxallunna ku yimaadaa qiyaas maxilunoo shaadina wuu ku yimaadaa xalla wuu xalaaloobay taa waa gooni yaxilu wey mudaariceeda yaulu e yaxilu maxalu ma nazala wamaca jazun ayaa shaada cajaza yajizu oo yafcilu iftax masdaran wasiwaawgsir waxay ahayd masderka mafcal in lagu keeno darafkana mafcil lagu keeno masderkaa laba wej ku yimid qiyaaskii oo mafcale wuu ku yimid shaadkoo mafcilena wuu ku yimid wamajizun majizka oo ta lagu daray macjizatun la yidhaahdo ama macjizun dhe oo taada ka dha ama ta ku dar wabitaain saas ayuu ujeedaa wamacjizun ayaa shaada mujaradan min ataa'i ta mid laga qaawiyeya xaal uu yahay wamutalabisan bitaain ta mid ku dheehan xaal uu yahay uma mahlakatun ayaa shaada halaka wuu halaagsamay mahlakatun makaanu halaagsan ama waktu halaagsan mxuu ahaa halaagsankii lafti oo masderkii ah waayo halaka yahliku weeye mudaarica iftax masdaran waswaahusir buu ahaa masderkaa laba wej ku yimid wejka fadxaha qiyaasee kasrahoo mahlikana shaad buu ugu yimid wamahlikun wamahlikatun wamactabatun ayaa shaada cataba yactibu iftax masdaran wasiwaahusir masderka mactibatun ku yimid shaad buu ugu yimid wa mafcalun mafcal ayaa shaada oo min dac wa min wajila wadaca iyo wajala ka kala yimid yacnii wadaca ee waxaan soo sheegnay hal masalo ku baraaruga waxaan soo sheegnay ficliga fa'da wow haddii uu kaga jiran yahay masder iyo heerba mafciluu ku imaanayo so sidaa ma ahayn laamta mar hadduu ka fiyow yahay haddaba masder iyo hayr mafcal ayuu ku imaani marka aan leenahay mafcil ayuu ku imaani fadaa waawu kaga jiran yahay ma shardi bay ahayd mudaarica inuu yafcilu ku yimaado fadu waaw kaga jiranaa mudaaricana yafcilu buu ku yimid masder iyo hayr mafcil in lagu keenaya taa dhib kama joogo ee ka waran fadu waaw kaga jiran yahay mudaaricana yafcalu buu ku yimid yafcilu kuma imaanin kaasima waxaan leenahay asnaa mafcil buu weligii ku imaani se qoladii yafcalu oo masder iyo keyrba la fadxin lahaa buu soo geli mukhtalaf weeye waa la isku khilaafsan yahay haddii la yidhaahdo fa'da waxa la wixii wow kaga jiraan mudaariciisa siduu doonaaba ha u yimaadee masder iyo keyrba mafcil buu ku imaanayaa fadxaha shaad noqoni markaa oo wadaca yadacu mawdacun ayaa shaad ah. mawdicun ayaa masder iyo keyrba u qiyaas noqoni wajila yowjaluna waa la midoo mawjil ayaa u qiyaas noqoni haddiise la yidhaahdo fada wow hadduu kaga jiran yahay masder iyo keyrba mafcil ayuu ku imaanay bishari mudaarica waa inuu yafcilu ku yimid sidaa haddii aan shartinno hee wadaca yafcalu bay ku imaanay iyo wajila yafcalu bay ku imaanayaan mar haddii yafcalu ay ku imaanayaan masder iyo keyrba ma in mafcal ay ku yimaadaan oo la fadxiyay ahayd kasraha sheed noqonayaa markaa min dacwa min wajila mafcalun ayaa shaada min dac wa wajila xal ka yimaadeen macahaa owsaantaa hore macooda ayuu shaad yahay may wasnu mafcalatin mafcalo wasankeedaa shaada macahaa owsaanta hore macooda ayuuna shaad yahay min xsib iyo wadarbin xaal ka kala yimid xasiba laba wej baa ku imaanayay yaxsibu wa yaxsibu haddii lagu keeno iftax masdaran waswaa hogsin bay geli oo marka masderka mafcil in lagu keenaa shaad noqoni haddii yaxsabu mudaarica lagu keenana masder iyo keyrba mafcal in lagu keenay ahade kasraha shaad noqonaya daraba yadribu yadribu masder iftax masdera wasiwaahugsin qoladaasuu soo geli masderka madrib in la yidhaahdo la kasriyaa shaad noqoni fadxahana waa ku yimaadaa mawqicatin ayaa shaada waqaca yaqacu wadacadibuu la qolan yahay faadu wow kaga jiran yahay yafcalu buuna mudaarica ku yimid markaa wadaca iyo wejila meeshii aan marinuu maraya kullu daa awsaantaa dhammaantooda wajhaahu labadooda wej qad xumila waa la soo xambaaray waa la maqlay masmuuc weeye walkasra afrid limirfaqin wamacsiyatin wamasjidin makbirin ma'win xawal ibiila minin wi waqfir wacudrin waxmi mafcilatun wamin razaa wacrif idnun mambitin wasila bimafcala shruq maca gruub wasqudan rajaa cajzur uma mafcilatun uma mafcila tqdir washruqan bakila waqbur wmin aribin wahalli arbaca haakada limahlikini tahliiu qad budila wa afrid keliyeel alkasra kasra u keliyeel limarfiqin marfiq u keliyeel wamacsiyatinna u keliyeel iyo wamasjidin iyo wamakbirin iyo wama'win makaanu xaroosha ma'wiga oo xawaa koobay alibila geel koobay minin wi wafir wacudrin waxma wa mafcilatun mafcilo ayaa shaada mini wi iyo wakfir iyo wa cudrin iyo waxma xaal uu ka kala yimid wa min razaa xaal uu ka yimid iyo wacrif iyo wadlun iyo wamanbitin wasilan la xiriiri bimafcala shuruq shuruq mafcaladeedii la xiriiri macaqrub lala qabo wasqutan lala qabo rajaca lala qabo ujzur gowrac lala qabo uma mafcilatu dir uqdir mafcaladeed iqdir mafcaladeedii ayaa shaada washruqan ushruqan mafcaladeedii ayaa shaada bikhalaa meel bannaan waqbur uqbur mafcaladeedii ayaa shaada wa min aribin arib xaggiisa mafcalo ka timid ayaa shaada wahalli saddexii arbacahaa afarteeda altahliidu saddexeen qad budila waa la siiyey limahlikin ayaa la siiyey kadaa xalu kuwaa hore la yahay halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka dulwajhaynkii ayuu ka soo baxay duu wajhin waaxidin mafcal ku shaadoobe ayuu ka hadlayaa kasre ku shaadoobe fadxa qiyaas ahayd mafcal in lagu keeno mafcil ayuu ku shaadoobe shaadka mooye qiyaasna kuma uusan imaanin waayahay awsaantan uu tirinayo shan wasanoo u dambaysa duu awjuhin alaaa waay saddex wej bay u saaxiib yihiin mafcal mafcil mafcul bay ku yimaadaan shanta wasanee ugu dambaysa shantaa wasan mooye owsaanta kale hal wej bay ku oo kasrahoo shaad ayay ku yimaadeen sidaa ay u jeedaan wa afrid keliyeel alkasra kasra waxaad u keli yeeshaa limarfiqi rafaqa yarfuqu rafaqa wuu dhimriyey yarfuqu wuu dhimrinayaa masder iyo heyrba mafcal in lagu keenay mafcil buu ku yimid marfiq oo kasraa shaad buu ku yahay wa macsiyatin casaa yacsi waa mudaaricoo yafcilu ku yimid laakiin laamta ay ka taallo mar hadday laamta ya ka taallo masder iyo heyrmo mafcal buu ahaa soo maahay macsiyatin buu ku yimid masderkii weeyaane shaad buu ku yahay kasradaas wa masjidin sajada wuu sujuuday yasjudu masder iyo heyrma mafcil buu ku yimid oo kasro ah masjid makaano sujuudid ama sujuuda lafteeda ama waqtu sujuud makbirin kabira yakbaru waa faciilo mudaaraceeda yafcalu uu ku yimid masder iyo heyrba mafcal inuu ku yimaada yahay kabira waxaa loo isticmaalaa shayga mar'iga ah waxa la arkayo oo daatada ah marka ay weynaato yaa kabira loo isticmaalaa sida tiirkan waa weynahay waa weynyahay iyo gacanta way weynaatay wixii la mid ah macna haddii uu yahay kabura ayaa loo isticmaalaa shayga waxa weynee la sheegaya hadduu yahay macno kabura waaye kabura rajulu ninkii da'diisaa weynaataa loo jeeda ee kabira rajulu ninkii da'diisaa daatadiisaa weynaatu noqoni kabira haddii haa tiro wa makbirin kabira yakbaru masdar iyo keyrba mafcal in lagu keenayahay makbir bay ku timid weynidii ma'win makaanu xaroosha ma'win waa xarada xawal ibilaa geel koobay yacnii awaa wuu dunmay ya'wi waa mudaaric yafcilu ku yimid laakiin in laamta ay ya ka taallo masdar iyo keyrba mafcal in lagu keenay ahayd waayahay masdar iyo keyrba mafcil bay ku timid weliba darafkaa loo isticmaala haaliban mafcil buu ku yimi mafcilna wuxuu ku imaanayaa ma'win makaanu xaroosho weeyaane waxa xarooda geel marka uu yahay hadduusan geel ahaynee lo iyo ari iyo wax kale ay yihiin qiyaas buu ku imaanay mawan ayuumawin ayuu ku imaanay mawan ayuu ku imaanay baan ujeedaa ee ma'winoo shaade wuxuu ku imaanayaa xaro geel marka laga hadlayo sidaa ayuuxawal ibileeda u raacinaya wa ma'win ayaa shaada ma'wiga oo xawaa koobay alibila geel koobay miliwi waqfir wa cudrin waxma mafcilatun waa mafcilatun ayaa shaada miliwi waqsir eh, afrid limirfaqin xaal ugu sugnaaday limirfaqinta inaad ku cadaftan way suuroobi karto kasrahu hadda ii saare waa waa lagu wadi karaa wa mafcilatin mafcilu u sugnaaday kasrahaasi mafcila mini wi wi xaggeeda xaal uu ka ahaaday waqfir ikfir xaggeeda xaal uu ka ahaaday iiwi wuu naxariista weeye oo wuu u dabcay ama iiwi u oog oo ruuxii dhintay baroorashada loo baroortoo maxaasintiisa la tiriyo labada waa loo isticmaalay awaawuu u naxariistay iyo awaawuu u ooye mid kastoo la yidhaahdaaba ma'wiyatun buu ku imaanay kasraa rashaad wey awaa yawi laamta ya ka taallay masder iyo keyrba mafcal in lagu keenay ahayd mafcil bay ku timid mawiyatu irna waa la mid afara yafiru iftax masdaran wasiwa hogsir buu ahaa masdarkiibaa maqfir ku yimid maqfiratun ayuu ku yimid oo mafcila kasraana qiyaas ahayd wa cudrin cadara yacdiru isna iftax masdaran wasiwa hogsir buu ahaa masdarkiibaa mafcilatun ku yimid macdiratun cudurdaarkii shaad weeye xamiya yaxmaa ee xamiya wuu anafooday wey yacni wuu iskala weynaaday shaygii wuu iska qiimeeyey oo shaygii qiimo sare inuu ka yahay ayuu iska ayuu iska dhigay oo wuu iskala weynaaday xamiya wuu anafooday yaxmaa wuu anafoodi wey mudaaric ixma anafow waxay ahayd masder iyo keyrba mafcal in lagu keenay maxmiyatin buu ku yimid maxmiyatun anafoodi anafadi wa min razaa razaa xaggeeda xaal uu ka yimid razaa musiibaa ku dhacday ruuxii marzi'atun wey ee razaa yarzau buu ahaan lahaa yarzau ilaa waa facalo mahmuuzulaama xarfulxalqi baa laamta ka yaalla yafcalus qara'a yaqra'u oo kale weeye waxay ahayd masder iyo keyrba mafcal in lagu keeno maria marzi'atun buu ku yimid marzi'atun musiibadii wacrif carafa yacrifu iftax masdaran weys waa ugsir buu ahaa masder iyo keyrba mafcil buu ku yimid macrifatun garashadi wadnun malihi danna yadunnu waxaa weeya facalo mudaacafa isla markaana mucadda ah yafculu buu ku imaanayay ee masder iyo keyrba mafcal in lagu keenay ahayd madinatun bay ku timid wamanbiti nabata yambutu nabata wuu dhalalayaa yambutu masder iyo keyrba mafcal inuu ku yimaadaa ahayd manbit buu ku yimid wasila lxiriiri bimafcala shuruq ishruq mafcaladeediina la xiriiri asna shaad weeye oo sharaqa wuu qorax baxsaday yashruqu yafcuulu masder iyo keyrba mafcal inuu ku yimaadaa ahayd mafcil buu ku yimid mashriq markaanu qorax baxsi maca grub lala qabo haraba yagrubuna waa la mid maqrib buu ku yimid maqrab inuu ku yimaadaa ahayd qiyaasku wasqudan saqaa yasqutu asna waa la mid masder iyo keyrba mafcal inuu ku yimaaday ahayd masqid buu ku yimaada makaanu dhicitaan masqadu ra'si ruuxa meesha uu ku dhashaa la yidhaahdaa masqadu ra'si masqidu ra'sihi makaanu dhicitaan waa meeshu kusoo dhashay waay markuu soo dhashay meesha madaxiisa uu kusoo dhaco u horraysa masqid rajaca yarjicu masder masderka iftax buu ahaa keyrkana kasruu ahaa rajaca yarjicu masder iyo keyrba mafcil buu ku yimid marjic masderku shaad ku yahay zur gowraca jazara wuu gowraca yajzuru wuu gowrici masder iyo keyrba mafcal in lagu keenay ahayd majzira yay ku timid majzir uma mafcilatin uma mafcilati iqdir iqdir mafciladeeda ayuu kasraha u sugnaaday qadara wuu karay yaqdiru wuu kari maqdiratin qadara yaqdiru iftax masdarna waa si waa hugsin bay ahayd masder iyo heerba mafcil buu ku yimid shaadnimu masderka mafcil mafcilatun ugu yimid maqdiratun washruqan qorax fadhiiso meel qorax fadhiiso bikhalaa meel cidlaa ah ku qorax ku qoraxayso yacni qoraxda marka ay soo baxdo qoraxda isu dhigtaa ushruqan la yidhahdaa ushruqan qoraxda isu dhig bikhalaa meel cidlaa ah. sharaqa wuu qoraxaystaya shuruqu masder iyo heerba mafcala in lagu keenay ahayd mafcil bay ku timi mafcilatu mashriqatu ya nukhira biha waa la doortay wey sax wey idana bikhilaaf aniga ii qoray meel cidna ay noqonay waqbur qabriye qabara washruqan iyo waqbur iyo wa min arabin saddexdaasi waa qolada taliii iyo waxaan ujeedaa waqdur afartaasi waa qolada taliii u leeyahay oo qadara maqdiratun maqdaratun maqduratun saddexdaa xarakuu qaadani maqdiratun qadara yaqdiru soo ma ahayn iftax masdaran masderka kasruhu shaad ku yahay maqdaratun marka la yidhaahdana darafkaa fadxada shaad ku noqoni maqduratun haddii la yidhaahdana labadaba shaad bay noqonayaan ushruqan yashruqu masder iyo qeyrba mafcalay lagu keenayahay kasraha iyo damaha shaad noqoni mashraqatun mashriqatun mashruqatun mashriqatun iyo mashruqatunaa shaad noqoni waqbur qabriye ruuxa qabri geli qabara yaqburu maqbaratun maqbiratun maqburatun fadxaha qiyaas ah oo maqbaratun ah maqbiratun iyo maqburatunna shaad weeye wa min arabin araba dan buu yeeshay yaribu dan buu yeelani iftax masdar weys waa ogsin buu ahaa ma'ribatun ma'rabatun ma'rubatun saddexdaba waa ku yimaadaa waali saddex xarakee arbacahaa afartan u dambe ataliiu saddex xarakeen qad budila waa la siiyey limahlakin mahlak ayaa la siiyey mahlakatin mahlikatin ma mahlakin mahliktaa kuma jirto mahlakin mahlikin mahlukin saddex xarako halaaka yahliku iftax masdaran wesi waa hugsin buu ahaa masderka mahlak in lagu keeno labada darafna mahlik lagu keenay ahayd mahlik labadiiba waa ku yimaadeen mahlakna way ku yimaadeen mahlukna waa ku yimaadeen shaad buu ku yahay وكالصحيح الذي ليا عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقلا وكالصحيح صحيح أي لمد يهي الذي كي الياء يا عينه عينتي سايتهي وعلى رأي وتوقف على رأي رأي دشي walaa tacduha tilaabin alladii kii nuqila la soo raray masale aan meel hore ku soo ayuu dib ugu noqday masaladaasi waxay ahayd ulaaiga mudaarica hadduusan yafcilu oo caynta ay kasrisanta uusan ku imaanin dhammaan mafcalu ku wada imaanayay qiyaas ahaan masder iyo keyrba laamta hadduu ya kaga jira yahayna mafcil buu mafcal buu asna ku imaanayay yafcilu mudaaricaba ha ahaadee waayahay fada haddii ay wow ka taalalaamta uu kafiyow yahayna mafcil ayuu masder iyo keyr ku imaanayay intaa wixii ka soo harayna iftax masderan wasiwaawsir bay ahay mafcalka masderkaa mafcal ku imaanayey labada darafna mafcil bay ku imaanayeen waayahay qoladii iftax masderan wasiwaahugsin waxaa ka mid ahaa mudaaric yafcilu ku yimid isla markaana laamta aan ya kaga jiranayn wwda fadana aan wow kaga jiranayn buu ahaa maogtahay caynta hadduu ya kaga jiran yahaa ka mid ahayd oo baaco kale uu yahay yabiicu buu mudaarica ku yimid soo maaha iftax masdaran mabaac wasiwaahugsir mabiic sidaa ayaan soo marray arrinkaasuu musanifka dib ugu oo wuxuu leeyahay ficliga caynta haddii ay ya ka taallo sidii aan soo sheegnay madhab buu ahaa oo bacdu sarfiyiin waddadaasay mariyaan laba qoloo kalea ku jirta labada qoloo kale waxa weeyaan qola ma uusan sheegin musanifke masder iyo heerba mafcilay ku keenayan oo a kasrinayaan oo mabiic bay ku wada keenayaan taas buu usan sheegin qolo saddexaad uu sheegay oo qoladaas saddexaad waxaa weeyaan darafka in mabiic lagu keeno masderkana samaac u noqdo darafka in mabiic lagu keeno oo la kasriyo masderkana samaac u noqdee wax alla wixii carab laga maqlay oo keli a la dhegaysto sidaa macnaheeda waxa weeyaan ficliga caynta ya-da kaga jiran masderkiisa ma keeni karaysid mimiga ah ilaa aada simaac hesho iyo carab waxay ku keentay qiyaas aada raacdaa ma leh qool saddexaad weeye qoolkaasuu halka ku sheegay alladii kii alyaa-u yaa caynuhu cayntiisa ay tahay ka saxiixi saxiixuu la mid yahay oo iftax masdaran wesi waa hogsir ayuu soo galay waa qoolkii hore wa calaa ra'yin watawaqaf joogso samaac iyo maqal aad maqashay ugu joogso calaa ra'yin ra'yi dushi walaa tacduu ha tilaabin alladii kii nuqila carab laga soo raray ha tilaabin wa kasbi mafcuuli gayri di halaaati suw e, liman lahu mafcalu ow mafcilun jucila wa suq dhalaali kasbi mafcuuli gayri di halaaati saddex mid u saaxiibee geyrkii ismigiisa mafcuul oo kale dhalaali limaa shayna u dhalaali mafcalun wasanka mafcal ah aw mafcilu ama mafcil jucila loo yeelay lahu maaga yani wuxuu leeyahay hayru ulaai daraf miimi ah ama masdar miimi ah inaad ka keento haddii aad doonto hayru ulaai rubaaci khumaasi iyo sudaasi baa isla soo gelaya masdar miimi ama daraf miimi ah inaad ka keentaa haddii aad doonto ismigii mafcuul sidiisi u keen war kale ma jiro ismigiisi mafcuul un raadi ismigiisi mafcuul ayaa waxaa kuu bannaan ismi mafcuul inaad ka dhigto masdar miimiya inaad ka dhigto darfu zamaan mimiya inaad ka dhigto darfulmakaan mimiya inaad ka dhigto miaal daxraja waa rubaacigii mujaradka ahaa ismigiisa mafcuul wuxuu ku imaanayey xarfulmudaaracada meesha ay ta ficliga la mudaaracaynaya xarfulmudaaracada meesha ay taa la miim godan la dhigaya qablal aakhirkana waa la fadxinayay oo wuxuu noqon lahaa mudaxraj mudaxrajun mudaxrajkan ismiga mafcuul aad ku keentay masdar miimia ah iyo daraf miimia ah labadaba waa noqon karaya oo mudaxrajun kii la wilaawiliyey waa ismi mafcuul mudaxrajun wilaanwilintii waa masder mudaxrajun makaanu wilaanwilintii waa darfulmakaan mudaxrajun waktu wilaanwilintii waa darfuzamaan sadde afartaba waa ku wada imaanayaan intaasu ujeedaa wa suq dhalaali kasbi kaafta ismi in laga dhigo mafcuulu bihiina suq ay u noqoto sidaa ayaa fiican ilaa kaafta xarfuljarna waa loo isticmaalaa isminimana waa loo isticmaalaa waayahay wasuqu dhalaali kasmi mafcuuli gayri di halaaati saddex mid u saaxiiba heerkii ismigiisii mafcuuloo kale dhalaali limaa shayna u dhalaali mafcalun wasanka mafcal ah ow mafcilun ama mafcil jucilan loo yeelaya lahumaaga ee mafcal iyo mafcil maxaa loo yeeli jire dee labadii daraf iyo masderkaa loo yeeli jire labadii daraf iyo masderkii aad mafcal iyo mafcil ulaaiga oga keeni jirtay ismi mafcuul wasankiisii oo kale hayru ulaaiga oga keen intaas ujeeda wallah aclam sal allah